على رواه مسلم وري حديثه وعن طارق بن شهاب وعن طارق بن شهاب أن رسول waxaa laga warinaya rasuulku sal lay wasalam qaala inuu yihi dakhala waxaa galay aljannata jannada waxaa galay rajulu nin ayaa fii dubaabin fii ajli dubaab daqsi daraaddeed daqsi dartidhe daqsi dartii buu nin naarta ku galay wa jannada dhe taksiid dartiibuu nin baa jannada ku galay wa dakhala annaara naartiina waxaa galay rajulu nin fii dubaabin daksi dartii midna naartuu galayoo daksi baa ugu sabab noqday inuu naarta galo midna jannaduu galayo daksi baa sabab ugu noqday inuu jannada galo cajiib qaaluu waxay dhahdeen wa keyfa yaa rasuula allah wa keyfa daalika yaa rasuula allah rasuulka ilaahay see weeye arrinkaas say ku dhici kartaa camal yar daksi waa camal yar wey daksi seebuu janno kuugu sabab noqon seebuu sinaar kuugu sabab noqon su-aashu saa wey way la yaabeen qaala wuxuu ihi nabigu sal lay slam mara waxaa maray rajulaani laba nin baa waxay soo mareen calaa qowmin dad bay soo mareen dadkaasoo lahum iyaga ay u sugnaaday sanamun sanam dad sanam caabudaya ayaa laba nin baa soo maray oo socota dadkaa sanamka caabudayoo laa yajuusuhu uusan gudbaynin axadun ruuxna ma gudbayo ma dhaafayo xataa yuqariba ilaa uu ugu dhowaado lahu sanamkaa shay-an wuxuun ilaa uu ugu dhowaado dad sanam meel ku caabudaya jid ah dadka socotadee marka meesha maraya nin gudbi ma jiro oo meeshaa dhaafi ilaa uu sanamkaa wax u gowraco waa inaad wuxuun ugu dhowaatood u gowracdo fa qaaluu markaasaa waxay ku dheheen nimankii sanamka ag joogay ee caabudayey ayaa waxay yidhahdeen liaxadihimaa labadii ninee socotada mid ka mida waxay ku yidhaahdeen qarib wuxuun gowrac wuxuun sanamkan ugu dhawowo u gowrac qaala wuxuu ihi laysa cindii shay-un waxba ma hayso wax alla waxaan ugu goorana xataa digaagna ha noqotee ma hayo shimbirna ma hayo laysa cindii agtayda maahanin shay-un shaygaasoo uqaribu aan gowraco sanamka ugu dhawaado qaaluu lahu markaasa waxay ku dhaheen qarib dhowow walow dubaaban saksina ha noqotee wuxuud u gowrac wax la-aan sanamka ha dhaafin wax kale haddaad yidha xataa taksiintaad soo qabato yani waxa weye birta mari faqaraba markaas wuxuu ugu dhowaado gowracay dubaaban dakti buu gowracay fakhalluu sabiilahu way iska sii daayeen waxay ka rabeen ba haduu yeelay way sii daayeen fadakhala annaara markaasuu naarta galay daksigaa uu u gowracay sanamka hayuu naarku galay wa qaaluu waxay ku idhahdeen lilaakhari kii kale waxay ku idhahdeen qarib gowrac oo sanamka u gowrac faqaala wuxuu ihi maa kuntu ma ihi liuqaribu mid ugu dhowaadayo u gowracaya liaxadin cidna shay aan waxba u gowrici maayo oo duuna allaahi ilaahay ka sokaysa caza wajal cid ilaahay kasoo hadhay oo aan wax u gowrici ma jirto buui fa darabuu markaasay dhufteen ay garaaceen cunuqahu luquntiisi luquntay ku dhufteen oo way dileen way macna fa dakala aljannata sidii buu jannada ku galay kaasina jannaduu galayo daksi uu diiday inuu ilaahay cid aan ahayn u gowraco ayaa sabab wuxuu ugu noqday inuu jannada la geliyo rawahu axmed baa wariye xadiidka xadiidka taariq bnu shihaab ninka la yidhaahdo waa nin nebiga salawatullhi wasalaamu caleyh inuu arkay baa loo badan yahay taqriiban <coughs> laakiin inuusan waxba ka maqlin <coughs> inuusan waxba ka maqlin saa daraaddeed xadiidku waa mawquuf waa mawquufo yani taariq bnu shihaab buu ku joogaa walaakin waa mawqiif saxiix saxiixa wey laakiin waxa waxaa kaleetoo la dhihi karay waa mursal saxaabi nin saxaabiya xadiidka irsaaliyey oo nabiga wax ka maqlin salawatulli wasalaamu caleyh saas daraaddeed ba waxay rajaxayaan muxadisiinta in badan oo ka mid a ah xadiidku inuu mawquuf yahay oo daariq uu ku joogo waxaase la dhihi karaa waa marfuuc xukman mawquuf ha ahaadee laakiin xugum ahaan buu marfuuc u yahayo arrinkan oo kale waa arrin haybi ah oo aan ijtihaad iyo ra'yi ka imaan karin sidaa daraaddeed daariq inuu cid uun ka maqlay mooyaane isagu jeefkiisa kalama imaan karay waa marfuucan xukman xadiidka la yidhaahdo waa laga dhigi karaya macnahu waa noqon kara maxalushaahidka xadiidka loo keenay waxa weeyaan gowracu inuu cibaado yahay ayaa la muujinaya ciddii ilaahay cid aan ahayn u gowracdana oo addoommadiisa u gowracdo shaygu gowracayo shay yarba ha noqdo daqsina ha noqdo daqsina ha noqdo niyada uu ku gowracayo maadaama ay niyatu taqarub tahay ugu dhowow maadaama ay tahay waxa weeyaan waa cibaado ilaahay keyrkii buu caabudo ruuxii u gowraca waxaan ilaahay ahayn haddii uu ilaahay keyrkii caabudayna cadaab buu mutaystayoo naartuu gelaya janno ilaahayna subxaana wa tacaala ma uu gelayo saas wey macana ayib xadiidku marka yacni wuxuu uu munaasib ku yahay baabka la yidhaha baab alikraah baab alikraah qasabka ruuxa marka lagu qasbo gaalnimo lagu qasbo ayuu xadiidku aada munaasib ugu yahay gaalnimo haddii ruuxa lagu qasbo oo wixii gaalnimada keenayay uu sameeyo laakiin qasab iyo sandullo l ku sameyn layidhi ikhtiyaarkiisa uusan ku samaynina lagu qasbay ma ku dambaabaya macdaabkuu ku gale haddii lagu yidhahdo hadda haddaadan u sujuudin boqor hebel ama haddaadan sanamkan u sujuudin qoortaa lagaa goy haddaad u sujuuddo adoo cabsanahayo lafahaaga ku badbaadi isle aada u sujuudayo ma cadaabkaad geli maya xadiidkani marka wuxuu ka warramayaa ummadihii ka horreeyey ummaddeenna ummaddeenna ummadihii ka horreeyey waxayna u badan tahay ummaddeenna oo keliyeeta in ikraaha iyo qasabku uu ruqso u ahaa oo haddii ruuxa lagu qasbo shay macsiya ama shirki lagu qasbo oo uu shirkigii la yimaado inuusan dembi ka raacayninoo ilaahay uu u saamaxay ummaddan keliyeetaa iskale ummadihii hore mayna lahayn sidaa daraaddeed baa ninkani maadaama ummadihii hore rugsada ayn haysanin uu ka mid ahaa markuu sanamka uu wax u gowraco ugu dhowaaday saasuu cadaabka ku galay ummaddan laakiin hadduu ahaan lahaa ruksuu u haysan lahaayo way u bannaanaan lahayd inuu u sujuudo si uu macnaa waxa wey ama uu u gowraco si uu uga baxsado oo lafihiisa uu badbaadiyo waxaa ku tusaya qowluhu tacaala ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma biliimaan gaalnimo ruuxii lagu qasbo laakiin qalbigiisu iimaan uu ku xasilon yahay iimaan ka buuxaayey kaasi dembi ma laha dembi ma laha maadaama lagugu qasbay ikraaha laba qayboodo midna waa ikraaha aadan ikhtiyaar lahayn oo inta lagu soo qaaday baa sidii ul oo kale dhagax oo kaleetaa lagu isticmaalo inta saa lagu qaadaa shaygii lagugu dultuuray khiyaar yarna mali waa ikraaha ijbaarigaa waay ikraahna waxa weye waxoogaa khiyaaraad ku leedahay oo inta seef lagugula dul istaagay baa waxaa lagu yidhi haddaadan yeelin qoortan kaa goyn ikhtiyaarkaagaad ku samayna laakiin waa ikhtiyaar qasab ka dambeeyo oo la daba joogo wey oo lagu riixayo waay labadoodaba kaa hor horta waa la isku waafaqsee kan dambana sida raajixa saas wey waxaa ka hadlay eh, ninka la yidhaahdo eh, maxamed amiin shinqiiqi markuu sharxayay aayadda qur-aanka inahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abada aayaddaa markuu sharxayay ayuu wuxuu tilmaamay in ikraaha oo rukso ah oo aan ruuxii haddii lagu qasbo dembi inuusan ka asi ka ka haleelaynin ama kasoo gaarin wixii lagu qasbay ummaddanay ku gooni ahayd guuri sidaasna adillo badan baa kutusaysa waxaa ka mid a aayaddaas xadiidkana ka mid a ummaddii hore inaysan ruqsada haysanin ummaddan inay ruqsada haysatona waxaa kutusaya aayaddan hadda akriyeyn ilaa maa ukriha wa qalbuhu mutma biliimaan waxaa kaloo kutusaya ummaddan inuu khaas ku ahaa xadiidka nebiga sal ly slam rufica can ummati alkhafa'u waannisyaan wama stukrihu caleyh ummaddayda waxaa laga kor yeelay halmaanka iyo ismoosiiska iyo wixii ay gef ahaan u sameeyaan iyo wixii lagu qaso dembigiisa waa laga kor yeelay bu nabig sal lay slam marka can ummati waxay kutusaysaa in ummaddan khaas ku ahaa oo ummadihii hore ayna ruqsadaa iyo arrinkaa isagaa ayna haysanin macna saasay kutusaysaa xadiidku marka wuxuu ku fiican yahay bay leeyihiin baabulikraah in lagu keeno baabulikraah in lagu keeno ayuu ku haboon yahay oo ninkani haddii ummatu maxamed ahaan lahaa salawatullhi wasalaamu calayhi looma cadaabeen maxaa yeele ummaddeennu ruqsadaasu ilahay siiye subxana wa tacala iyo nicmada macna can taariq bni shihaabin ana rasuula lahi sal ly slam qaala nebigu wuxu uhi dakhala aljannata jannada waxaa galay rajulu nin baa galay fii dubaabin daksi daraadi haddii marka daksi ilaahay cidaan ahayn loo gowracay gowracaa daqsigaba haddii cadaab lagu gelayo oo janno lagu seegayo ragga geela geela cayilinaya ka waran ragga geela iyo lo-da cayilinaya oo sanadan daajinaya oo siduu u korinaya ugu talagashan sheekh hebel inuu sanad dambe qabriga ugu geeyo ka waran halis wey daksi baa meesha laysku haystaayo geel xaggee jooga saas dakhala aljannata jannada waxaa galay rajulu nin baa galay fii dubaabin daksi daraaddii buu ku galay wa dakala waxaa galay annaara naartana rajulu nin baa galay fii dubaabin taksi daraadii buu ku galay qaaluu waxay dhaheen wa keyfa dalika saxaabadii waxay dhaheen wa kayfa dalika arrinkaasi see ku dhacaya yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyo arrinka macnaha waxoogaa way yaraysteenoo taksigaa la yaraaday natiijada ka dhalatayna waa la weynaatay cajab baa marka meeshaa ka timido su-aashaasaa yaa baxday qaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam marra waxaa soo maray rajulaani laba nin ayaa waxay soo mareen calaa qawmin dad bay soo dulmareen dadkaasoo lahum iyagaba ay u sugnaaday sanamun dad sanamle sanamka iyo wasanka waxaa la keliya sanamka waa shayga la qoray oo shay loo ekeysiiyey bini aadamkaa qorayba ama dhagax buu ka qoran yahay ama geed baa laga qoray sanam baa la yidhahda waa taagan yahay wasankuna waa ka gudawan yahayo wasanka waxaa la yidhahdaa wax kastoo ilaahay kasoo hadhoo la caabudo ama geed taagan ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama ha noqdo shay jinni ha noqdo ama mid qabri ku jira ha noqdo wasanka ka guda laakiin sanamku waa inuu qoran yahay oo taagan yahay macna saasay kale yihin qoladaas sanam kalehoo laa yajuusuhu uusan tilaabaynin ousan gudbaynin oo dhaafaynin axadun hood xataa yuqariba ilaa uu u dhowaado u gowraco lahu sanamka shay-an wuxuun ilaa uu u gowraco faqaaluu markaasa waxay ku yidhahdeen nimankii sanamka lahaa liaxadihimaa labadii nin midkood baa waxay ku yidhahdeen qarib u gowrac sanamkan oo ugu dhowow qaala markaasaa wuxuu ihi laysa ma ahanin cindii agtayda shayun shay oo uqaribu aan ugu dhawaado wax aan u gowraco ma hayso qaaluu lahu markaasa waxay ku dhaheen qarib gowrac walow dubaaban daksina ha noqday wax kale haddaad weydo bal daksi uun soo qabo faqaraba dubaaban lafihiisa isagoo macnaha ku baxsanaya culimada qaar baa waxay leeyn faqaraba dubaaban taasa waxaa laga fahmaya ninku inuu mabdaiyan inuusan laftiisu diidanayn ina sanamka la caabudo oo qurbadan tadaate dhawaanshuhu qalbigiisana waa ka dhacday ficilhaanna waa u sameeyey wuu la waafaqay macnaha wailaa haddii uusan qalbigiisa ka dhici lahayn looma cadaabeen saa culimaa kaga baxaya xadiidka ishkaalkiiso waxay leeyihiin faqarabadaa waxaa laga fahmayaa qalbigiisuna inuu hogaansamay oo ogolaaday xubnahana uu kala yehi sidaasay odhanay haddii taas la yidhaahdo waa mid waxaase ka fiican baad moodaa in la yidhaahdo yani ninkan waxaa loo cadaabay isagoo la ikraahay ikraaha ayaa wuxuusanaya qasabka ayaan maanic ahayn sharcigoodii sharcigii sharciyadeena ka horreyay adiladaasana kutusay fakhalluu markaasay ka wareegeen sabiilahu jidkiisa way iska sii daayeen baa laga wadaa fadakhala annaara markaasuu naarta galay wa qaaluu waxay dhaheen lilaakhari kii kale waxay ku dhahdeen qarib war adiguna wuxuun gowrac faqaala wuxuu yihi maa kuntu ma ihi liuqaribu mid gowracaya liaxadin ruuxna shay waxba u gowraci maayo duuna allahi oo ilaahay aan ahayn cidaan ilaahay ahayn wax anigu u gowraci maayo inuu muwaxid ahaabaa marka muuqata diib yani ma haystu kii hore yidhi kii hore wuxuu yidhi war ma haya hada waxaan gowraco kana wuxuu yidhi haddaan haya xataa u gowraci maayo sinaba ugu dhawaan maayo cidaan ilahay inaan wax u gowracay ha ka yaabina fa darabuu cunuqahu markaasay luqunta ku dhufteenoo luqunta ka gooyeen fa fadakhala aljannata markaasuu jannada galay rawa axmed baa axmed baa wariya xadiidka isaga macnaha dhowr arrimood baa u banaan ruuxu haddii la qasbo wuu iskaga adkaysan karaa hadduu yidha ama waan ku dili ama zinayso ama waan ku dili ama waxaa yeele ama waan ku dili haddii lagu yidhahdaa yacni in aada wixii samayso ood lafaha ku badbaadisana waad heli kartaa inaad iska adkaysato lagugu dilan lagugu dilana waad heli kartaa taa dambaana fadli badan taa dambaa fiicano inaad ku adkaysato ilaa lagugu dilo saas way macana fiihi masaail masaa-il dhowraa ah ku jirta alula masalada koobaadi waxa weeye tafsiiru ina salaati wa nusuki aayaddaasoo la fasiro oo ina salaatii wa nusukii oo soo sheegnay tafsiirkeeda athaaniyatu masalada labaad waxa weye tafsiiru fasalli lirabbika wanxar aayaddaa fasirkeedana iyadana way ku jirtaa waa masalada labaad waan soo sheegnay iyadana athaalihatu masalada saddexaad waxa weye albadaa'atu bilaabid lagu bilaabay bilacnati man cid la lacnado lacnadiisa ciddaasoo dabaxa gowraca ligayr illaahi ilahay cid aan ahayn ciddii ilaahay cid aan ahayn u gowracda lacnadiisa oo lagu bilaabo hadalkii nebiga lagu bilaabay salawatullh waslamu calayh yani waxa kaloo dhan buu ka weyay maa waa shirki araabicatu masalada afraadi waxa weeye lacnu man haddii xataa aada ula qasabto ilaahay keyrkii aada ula qasabto waxaan ujeedaa ilaahay haddaad ula qasabto haddaad ilaahay keyrkii ula qasabto masalan oo inaad ugu dhawaato ugu talagasho laakiin aada magaca ilaahay bismi ku gowracda xataa macno weyn ma lah wamaa uhilla ligayri illaahi bihi haddaabad ilaahay keyrkii ugu sawdayso waxaan ahaynoo bismillaahi intaad ka dayso aad tidhahda magaca hebel iyo magaca awowgey waa xaaraam haddii magaca ilaahay aada ku xusto laakiin niyadaadu meelaan ilaahaynan ay u jeedana oo ama jinni ay u jeedo ama wadaad qabri ku jira ay u jeedo ama meel kale ay usii jeedana bismi waxba xalaalayn mayso bismi waxba xalaalaynayso haddiiba niyadii ay garab marsan tahay kelimo afka lagaga hadlay waxba xalaalayn mayso saas wey macnaa xaaraam wey xoolaha qubuurta lagu qalaayo waa xaraam cunitaankoodana waa xaraam lama cuni karayo xaaraam wey macnaha cunitaankooda hilibkooda lama cuni karayo macna munaasabaadka bidciga xoolaha lagu lagu laftooda sidoo kale wey sida masalan waxa weeyaan yani mawliidka xoolaha loo qaloo kale lama cuni karo maxaa waa munaasaba aan sharcigu ogolayn wey waxaa la mida masalan yani gawraca loo sameeyo gawraca loo sameeyo masalan waxaa la yidhaha agaska ruuxu markuu dhinto xoolaha macnaha waxa weeye yani loo qalo ee laga dabaqalo waxaa ka mid a ah kuwan tacsiyada la yidhaah ee markuu geeriyoodo oo macnaha laysugu yimaadee la qalo waxaasoo dhan waa gowracyo iyo macnaha qalitaamo aan sharcigu ogolaanin wabittaali in laga qayb galayo masale banaan maaha lama ogola in laga qayb galayo alraabicatu masalada afraadi waxa weeye lacnu man cid in la lacnado ciddaasoo lacna cayda waalidayhi labadiisa waalid caay ciddii labadiisa waalid caay oo aflagaadeeye in la lacnado lacnada ilaahay ay ku dhacdo naxariista ilahay laga fogeeyo wa minhu waxaa ka mida lacnada waalidiinta iyo aflagaadadooda waxaa ka mid a an talcana in aad aflagaadayso waaliday arajul nin labadiisa waalid inaad aflagaadayso oo fayalcana isaguna u aflagaadeeyo caayo waalidayka labadii ku dhashay hadaa sabab marka ugu noqday haddaadan caayi lahayn isaguna waalidiinta ma gaadheen saas daraaddeed waalidiinta adaa sabab ugu noqday in la caayo dabdigu aduu dadka kaa saaran yahay wman alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye lacnu man cid lacnadod ciddaasoo aawaa soo dhoweysta oo hoosta gashada muxdisan nin dembiile ah oo dad dembi ka galay ninkii difaacda wa huwa isaguna muxdidkaas alrajulu nin wey oo yuxdisu soo darinaya shay-an wuxuun shaygaasoo yajibu uu ku waajibayo fiihi shayga dhexdiisa xaqun xaq baa ku waajibay xaqaasoo lilaahi ilaahay u sugnaaday xaq ilaahay leeyahay shay uu ku waajibay ayuu ninkani la yimid maalan yani wuxuu galay maalan xad buu galay zinuu galay masalan xad baa ka waajibaysa waa xaq ilaahay leeyay wuu cararayoo nin baa hoosta gashaday xaqa addoommada sidoo kale wey xaq addoomma leeyihiin wax uu ka laasimaya ayuu sameeyey xooluu boobay nin buu dilay nin baa hoosta gashadoo difaacay in adeerkii ama walaalkii ama saaxiibkii saas wey macana fayaltaji-u ninkii xaqa waxaa xaqu ka laasimay ee ka waajibay la yimid fayaltajibu markaasu wuxuu magangelayaa ilaa man cid ayuu magangelayaa yujiiruhu magangelinayo min dalika arrinkaas raasiga iyo daba socodka la daba socdo cid ka magangeliso oo ka difaacda ayuu marka hoos gelayaa oo magangeliye ahaan u aadaya macna kaasoo kaleeta asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye lacnu man cid lacnadii hayara badela manaara alardi dhulka calaamooyinkiisa wa hiya manaaru lardi waxa weye almaraasiimu waa astaamaha allatii astaamahaasoo tufariqu kala soocayso bayna xaqika adiga xaqaaga iyo wa wa xaqi jaari deriskaaga xaqiisa iyo adiga xaqaaga sohdinta kala soocaysa iyo astaanta lagu kala garanayo taa inaad badasho wey macna fayuayiruha fatuqayiruha markaasaad bedeli bitaqdiimin wa ta'khiirin qaar baad horay usoo wadi qaarna dib baad udhigi saas wey macna astaamihii meesha lagu taxay ayaad qaarna horay u wadi qaarna gadaal usoo dhig si adiga meesha wax kaaga soo baxaan oo dhul aada u hesho macna asaabicatu masalada toddobaad waxa weye alfarqu in la kala farqiyo la kala qaado bayna lacni lmucayan ruuxu gooniya lacnadiisa wa lacni ahli lmacaasi iyo dadka dembiga gelaya lacnadooda calaa sabiili lcumuum si duuduuban in loo lacnado macnaha waxa weeye waa mas'alo yani mudan in yani la xuso saa daraadeed buna sheekhu meesha uu keenay haddii la yidhi ninkii waalidiintii caaya allah lacnado waxaad aragtay nin waalidkii caayay lacnatullaahi calaykum yaa dhihi karta nin waxaad aragtay ilaahay keyrkii u gowracay lacnatullaahi calaykum yaa dhihi karta alshaana xadiidkii adoo daliishanay maya waa kala gedisan tahay lacnatullaahi cala aalimiin waad dhihi kartaa lacnatullaahi cala ahli lmacaasi lacnatullaahi cala man lacana waalidayhi lacnat lacnatullaahi calaa man dabaxa ligayr illah si duudub adoo tilmaantiiyo sifada uu ruuxu la yimid adoo qabanaya si duuduuban waad u wada lacnadi kartaa laakiin hebel oo la yimid oo ruux gooniya ah oo shaygii la yimid goonidiisa lacnada uguma wajihi kartid saas wey macna waa la kala qaadi xataa dadka gaalada ah ruux gaalada waa dhida lacnatullaahi cala alkaafiriin laakiin hebel oo gaal ah lacnatullahi calayka hadhin maxaa yeelay inuu towbad keeno ilaahayba uu islaamnimo waafajiya laga yaaba wax badan baa suroobi kara addoonkan kaata muslimka ahee eh, macnadiisa laftiisa waxaa laga yaabaa inuu leeyahay acmaal kaloo waaweyn oo ilaahay tan ugu dhaafo subxaana wa watacaala waxaa laga yaabaa inuu macnaha waxa weye toobad keenoo kasoo laabto marka ruuxa goonida lacnadiisi iyo waxaa kala gedisan lacnada cumuum ahaan loo tuuro macnaha way kala gedisanta ayib asaaminatu masalada sideedaad waxa weye hadihi alqisatu alcadiima qisadan weyn wa hiya qisadaa weyna qisatu dubaab daqsiga qisadiisii waay attaasicatu masalada sagaalaadi waxa weye kownuhu ninka ahaanshihiisii wey dakhala uu galay annaara naartuu galay bisababi dalika dubaab taksigaa daraaddiisuu la galay alladii taksigaasoo lam yaqsidhu uusan u qastin qas qalbigiisa iyo niyaddiisa ma ahayn ilahay qeybka u gowraca bal facalahu wuxuuse u sameeyey gowraca takhallusan fakasho uu kaga fakanaya daraaddeed min sharihim sharkooda sharkooda un ka badbaad unbuu islahaaye qalbigiisa ugama qastin naar buuna galay maxaad ku fasiri maxaad ku fasirin waa ikraah ikraahuna iyo qasab qasabkuna iyaga rukso uma ahayn looma ogolaanin alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weye macrifatu qadri shirki shirkiga qadarkiisa oo la garto fii quluubi lmu'miniina mu'miniinta qalbigooda quluubtooda dhexdooda quluubta muslimiinta dhexdooda shirkigu qadarka uu kaleey ku leeyahay kayfa sabara sida uu ugu sabray daalika arrinkaas daalika kaasi cala alqatli dilka suu ugu sabray yacni ninkaasi siduu dilka ugu adkaystay oo walam yuwaafiqhum oo uusan uga yeelin calaa dalabihim codsigoodiisuna uusan uga yeelin kii muslimkaa wey kii macnaa waxa weyaan waxaan ujeedaa diiday wey wuxuu yidhi idinku waafaqi maayo idinkana diiday dilkii arrinkaa lagu dilayeyna wuu dulqaato wuu adkaystay intaa muxuu ka cararayaa shirkigaa qalbigiisa ku weyn shirkigaa qalbigiisa ku weyn buu marka ka cabsanaya cabsidaa daraaddeed baa u geynaysa inuu yidhahdo naftayga gooye shirki aniga ma geleeyey macna maca kownihim ayagoo weliba ahaa ahaanshahooda weliba iyadoo ay jirto lam yatlubuu ay yihiin lam yatlubuu kuwa aan dalbin oon ka codsanin ila alcamal adaahira camal muuqda mooye wax kale mayna ka codsanin yacni korkaa un qalbigiisa ilaan ayagu kuma jiraan qalbigiisana inuu daacad ka yahay iyo inuu ka diidan yahay awood uma ilaha inay ogaadaan laakiin waxay un ka codsadeen camal kore un korka un adugu waxaad naga tustaa un inaad macnaha sanamkan wuxuu u gowracday inta iyagoo ka codsaday ayuu haddana diiday oo macnaha kasoo istaagay alxaadiyatu cashra masaladii kow iyo tobnaadi waxa weeye ina aladii midka dakhala naara naarta galay muslim waay ka naarta galay laftiisa muslim buu ah cajiib oo seeseebuu macnaa muslim ku yahay liannahu maxaa yeele low kaana hadduu ahaan lahaa kaafiran gaal hadduu ahaan lahaa lam yaqul muusan dheheen dakala naara naartiibuu galay fii dubaabin tafsi daraaddii buu galay waa fahm cajiiba wey macnaha waxa weyaan haddii uu gaal ahaan lahaa oo markiisii horeba gaal ahaa lama dhaheen daqsi dartiibuu naarta u galay ee waxaa la dhihi lahaa gaalnimadiisii iyo shirkigii hore ee uu watay qalbiga ugu jiray buu naarta la galay laakiin daksigan buu naarta la galay waxaa markiisii hore ruux muslima toosan buu ah oo quman oo hadduu saa ku dhiman lahaa jannada geli lahaa laakiin jannadii maxaa seejiyo ka qariyey daksigan naartana wuu ka badbaadi lahaa hadduu sidii hore ku dhiman lahaaye daksigan unbaa sabab uu noqday wey macnaha naarta inuu galo waxaa laga qaaday marka inuu muslim ahayo laftiisuusan gaal ahayn ahaaniyatu cashrata athaaniyata cashrata masalada labiyo tobnaad waxa weeye fiihi waxaa ku sugan shaahidun markhaati xadiidkan waxaa markhaatiba ku sugan lilxadiidi loo markhaati furaya asaxiixee saxiixa xadiidkan marag fur baa ku sugan oo xadiid kalu u marag furaya xadiidka kale muxuu yahay aljannatu aqrabu ilaa axadikum min shiraaki naclihi wannaaru milu dalik aljannatu jannadu aqrabu mid dhowaansho badan wey ilaa axadikum midkiin bay u dhowaansho badanta u dhowdahay min shiraaki naclihi kabtiisa indhasheeday uga dhowdahay wannaaru naartuna milu dalika waa sidoo kale shanna waxay kaaga dhow kabta indhasheeda naarina sidoo kale waxay kaaga dhowdahay kabtaada indhasheeda shiraaga waxaa la yidhahdaa waa suunka kabta gadaalka hayo ee cidhibta la mariyo wa yaani waxaa kaloo la yidhaahdaa midda farta la yidhaahdo fartan macnaha waxa wey suulka ku xigta iyo suulka dhexdiisa ka dusta ee kabta haysana waa la yidhahdaa labadaba macnaa shiraag waa la dhigaa indhal wey man marka wuxuu ka wadaa naar asbaabtii ku geyn lahayd aad bay kuugu dhowdahay camal haddaad samayso inaad naarta yani camalkii naar kuugu sabab noqon lahaa waa mid aada u fudud inaad gasho camalkii cadaabku gelin lahaana waa mid aada u fudud haddaad la timaado saas way macana oo ninkii kadaata u daksi daqsi dartii buu naar ku galay sooma kanna jannada wuxuu ku galay daksi dartii waa camal aada u yar waay camal aada u yar aada bay kuugu dhowday marka marka naarna ka taxadar oo acmaasheeda aada uga fogo oo ka durub jannada acmaasheeda ku dadaalo ha quursanin wixii camalee janno ku geynaya macna saasaa laga wada ahaalisata casharata masalada saddex tobnaadi waxay tahay macrifatu anna camala alqalbi in la aqoonsado oo la garto camalka qalbigu camalka qalbigu huwa isagu almaqsuud alacdam ujeeddada ugu weyn inay tahay xataa cinda cabadati alawthaan xataa kuwa wasanka iyo asnaamta caabudaya agtooda camalka ay qabanayaan midka qalbiga ugu weyn midka qalbiga ayaa ugu weyn maxaa yeelay xubnaha intooda kale waxoogaa cudurdaar bay yeelan karaan haddii gacantaada wax ka dhacaan carabkaaga wax ka dhaco yani adinkaaga wax ka dhaco cudurdaar baa loo raadiy laakiin qalbigaaga wax ka dhacay cudurdaar si loogu raadiy way adag saas way macana meeshan hadalkan marka waxay leeyahay uu leeyahay sheekh ibnu cusaymiin hadalkan iyo hadalkii ahaa yani kownuhu masalada sagaalaad marku sheekhu ka hadlaya kownuhu dakhala annaara bisababi dalika dubaab alladii lam yaqsidhu masaladaa hore wuxuu ku sheegay ninku inuusan u qasin sanamka inuu u dhowaado qalbigiisa ma ahayn qalbigiisa kama soo go tanna waxaa ka muuqata inuu qalbigiisu camal uu sameeyey ahaayo camal qalbigiisa kasoo ga-ay inuu ahaa labadaa hadal way isburinayaan buu leeyay labadaa hadal way isdiidan yihiin ayuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin haddii sidaa fahamkaa yani waxa weyaan hadalka sheekha laga qaadanaya uu sax yahay waa hadal daahirkiisa iska hor imaanaya oo marna ninka qalbigiisu waxani kasoo fulay oo isaga laftiisa u adeecay oo qalbiguu ka yeelay ee keliyata xubnaha keliyatoo la qasbay ma ahayn marna ma ahayne qalbigiisu muusan ogolaanin labadaa arimood waa laba arrimood iska hor imaanaya saasuu leeyahy baabu laa yudbaxu lilahi bimakaani yudbaxu fiihi ligayr illah baabun aadaakaanu baabun baab wey wuxuu baab u yahay laa yudbaxu loo gowrici maayo lilaahi ilaahay dartii loo gowrici maayo neef bimakaanin meel lagu gowrici maayo meeshaasoo yudbaxu la gowraco fiihi meeshaa dhexda likayr illaahi ilaahay cid aan ahayn meel ilaahay cid aan ahayn wax loogu gowrici jiray ilaahay wax loogu gowrici maayo baabkan iyo baabkii hore waxay ka dhigan yihiin bimasaabati wa mansilati almaqaasid walwasaa'il baabkii hore maqsad buu ahaa oo waa gowracii oo waa cibaadada lafteedii midkanna waa wasiilo oo waa meeshii lagu samaynayo cibaadada oo booskii lagu qaban lahaa cibaadada gowraca lagu samayn lahaa saas wey macana waxaa macnaha la diidan yahay meesha aada wax ku gowracayso waa inay noqoto meel aan ilaahay cid aan ahayn wax loogu yani ilaahay cid aan ahayn meel wax loogu gowrici jira waa inaysan ahayn haddii meel ama qabri ama sanam ama jinni wax loogu gowrici jiray ay tahay meeshaa ilahay wax ugu gowraha xataa ilaahay daraaddi niyadaadu ha noqoto qasadkaagu ha saxsanaado afkaaga iyo kelimada aad ku dhawaaqaysana bismillahi ha noqoto ha saxsanaado laakiin meeshaad wax ku gowracaysaa haddii ilaahay cid aanay wax loogu gowrici jiray maya saas wey macana lama ogola wa qowlillaahi tacaala ayuu baabu yahay maxaa yeelay dhowr arrimoodba waa loo diidiyo marka koobaad horta waa tashabbuh gaalaa laysku shabihiyo wixii meeshan ilaahay cidaana wax ugu gowrici jiray gaalay ahaayeen gaalo tashabuheed waa ku jiraa gaalana in laysu ekeysiiyey in la diiday waa naga soo sheegna waa kow masalada labaad ee ku jirta waxay tahay waa wasiilo oo shirkigii weynaa iyo gaalnimadii weyneyd ee meesha lagu samayn jiray ayay wasiilo u tahay oo laga yaabaa inay sabab dadka ugu noqoto saas daraaddeed min baabi sadi daraa'ic waa ka hortag wey wa qowli llaahi tacaala ayuu baab yahay ilaahay odhahdiisa uu yihi nabiga lagu yidhi laa taqum nebigu ha istaagin fiihi masjidu diraar dhexdiisa istaagin abadan weliga la masjidun masaajid masaajidkaasoo ustisa lagu bilaabay cala taqwa ilaahay cabsidiisa lagu aasaasay ayaa min awali yowmin maalinkii ugu horreeyey masaajid ilaahay cabsidiisaba dhidibada loogu taagay ayaa axaqu ka ku xaqnimo badan an taquuma inaad istaagto fiihi dhexdiisa masaajid noocaasaa xaq u inaad dhexdiisa istaagteen masjidu diraar dhexdiisa istaagi fiihi masaajidkaas ilaahay taqwadiisa lagu aasaasay dhexdiisa waxa ahaaday rijaalun rag baa dhex jooga raggaasoo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isnadiifiyaan wallaahu allana yuxibu wuxuu jecelaya almutahiriin kuwa isnadiifiya kuwa isnadiifiya ayuu ilaahayna jecelaya subxana watacala ayaddu waa aayad macruufa fi suurati tawba sabab nusuulkeedu waxay ahayd nimankii la odhan jiray munaafiqiintii ayaa masaajid waxay ka dhiseen sujuudu quba agtiisa masaajidka masjid quba agtiisay ka dhisay masaajid kale ujeedooyin dhowray kala hayan inay muslimiinta ku qaybiyaan siay aayadduba sheegtay muslimiinta inay ku qaybiyaan ta labaad in uu u noqdo saldhig nifaaqa iyo gaalnimadii ay faafinahayeen meel ay kula dhuntaan oy mabaadidooda ka faafiyaan inay noqoto ta saddexaad nin odayaashooda ka mid ayo ah la odhan jiray abu caamir alfaasiq abu camir raahib bay dhihi jireen ayagu gadaal dambe abu caamir alfaasiq baa loo daciye oo cararay oo u galay furus waxay u jeeda ruum u galay oo ay islahaayeen wuu imaan doonaayo isagoo ciidamo badan wato oo ruum la socoto ayuu imaan doonaa magaalada soo weerari doonaa ayay ugu talagashanayeen inuu saldhig meeshani u noqdo oo kaasay wada xidhiidhi jireenoo munaafiqiinta ay xidhiidh lahaayeen markas iyo marka xarun ay ujeedooyinkaa nabigay ku yidhahdeen salawatulli wasalaamu caleyh kaali noogu tuko kaali nabi noogu tuko ujeeddada marka ay muujiyeen waxay ahayd waxay yidhahdeen waxaan rabnaa habeenada aada u qabow iyo yani kulaylka daran markuu jiro iyo dadka dacafadee tabarta daranayna masaajidkaaga aan soo gaari karin inay kan ku tukadaan baa nebiga ugu talagalay marka balkaale noo noogu tuko nebigu markaa wuxuu u socday oo uu u diyaar garoobahayey duulaankii tabuuk markaas wuxuu ku yidhi bal waan soo laabanaya markaan soo laabto ayaynu iska soo warheli wuu tegey nebigu sal ly slam duulaankii tabuuk markuu kasoo laabtay oo magaalada madiina u soo ayaa marka waxaa kusoo degay aayaadka fi suurati tawba yani wa laa taqum fiihi abada lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih ilaa aayaadka laga bilaabo macnaa waladiina ittakhaduu masjidan diraara wakufra watafriiqa bayna almu'miniin wairsaada liman xaaraba allaha warasuulahu min qablu wlayaxlifuna in aradna ila alxusna wallahu yashhadu inahum lakaadibuun laa taqum fiihi abada lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih aayaadkaasa marka soo degey oo nabiga laleeyahy salawatullah wasalaamu caleyh marna hau u hana ku tukanin masaajidkaas nebigu marka rag buu usoo diray salawatullah waslamu caleyh waa la dumiyey waa la dumiyey masjidu diraar buu la magac masaajidkaas marka masaajidkaa ha ku tukanin baa nabiga laleeyahy salawatullah waslamu caleyh hana tegin ayib maxalushaahidku muxuu yahay marka waxaynu ka hadlaynay wuxuu ahaa meel ilaahay cid aan ahay wax loogu gowrici jiray yaan ilaahay wixii loogu talagashan gashan yahay xoola ayaan lagu gowricin saasuu ahaa macnaha wadanay salaad bayna aayaddu ka hadlaysaa xaggee laga deliishanaya marka qiyaas wey qiyaas wey haddiiba nebiga la yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi gurigan gaalnimada loogu talagalay shirkiga loogu talagalay munaafiqnimada loogu talagalay ilaahay keyrkii loogu talagalay masaajkana ay ku magacaabeen oy magac masjid u bixiyeen salaadaada hala dhex tegin haddii la yidhaho ha dhex istaagin waxay la mid tahay meel ilaahay kayrkii ilaahay cid aan ahayn loogu cibaadaysto in aan cibaado lala aadin gawrkan cibaadadu ka mid saasaa macnaa halkaasuu ka deliishanaya waana qiyaas saxiixa wey laa taqum ha istaagin baa nabiga yiri sal ly slam masaajidka marka taqwada ilaahay lagu aasaasay maalintii ugu horreysay lagu aasaasayo mufasiriintu aad isugu khilaafsan yihiino yani waxaa loo badan yahy inuu yahay masjidu quba masjidu quba waa masaajidkaas madiinu ku yaalla waa masaajidka ugu horreeya nebigu markuu madiine galay uu dhisay wey macna intuusan masaajidkiisa la dhisin ayuu nabigu salawatullah waslamu aleh halka masaajidka asaasay marka fadli badan buuna leeyay salaatun fii masjidi qubaa ka cumratin buu nabigu yihi salawatullah waslamu caleyh masaajidka masjidi qubaa salaad lagu tukadaayey cumro oo kale ka dhigan sidii adoo cumro tegoo kale ayay ka dhigan tahay macna nebigu sal alay wasalam yani wuu tegi jiray oo wuu soo booqan jiray isagoo lugaynaya iyo isagoo gaadiid saaran intaba marka waa fiican tahay dadka madiine tegaya masjidu quba inay soo siyaartaan markay masaajidka nabiga soo siyaartaan salawatullhi wasalaamu caleyh aad bay u fiicantahy waana sunno dadka intooda badan aysan aqoonin wey macna saas marka masaajidkaas culimada in badan oo ka mid a ah, bal mufasiriintu waxay u badan yihiin inuu masaajidka yahay masaajidka la sheegayo xadiid saxiixana wuxuu ku arooray inuu awalu masjidin usisa cala taqwa inuu masaajidka nebiga yahay salawatullah waslamu caleyh waxay leeyihiin mufasiriinta qaarkood oo jamciyey isma diideyso aayaddu waa masjidu taqwa baa waxaa laga wadaa masjidu quba ayaa aayadda laga wadaa ma diideysa haddana masaajidka nebigu sal ly waslam inuu yahay masaajidkii ugu horreeyey ee la aas-aasay sida ka qubaba uu yahay macna saas wey laa taqum ha istaagin baa nabiga lyhi sal lay slam fiihi masaajidkaa dhexdiisa diraarka iyo dhibka loogu talagalay abadan weliga maxaa yeele lamasjidun masaajidkaasoo usisa la dhisay cala taqwa taqwo iyo alla kacabsi dusheed lagu dhisay yacni qoladii dhisaysay aas-aasaysay niyadooda iyo qalbigooda ilaahay dartii baa ku jiray ujeeddo kale mayna wadanin tiirkiisa waxaa lagu taagay oo yacni bulkootigiisa lagu dhigay ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa ikhlaas masaajidkaas ayaa ah min awali yowmin maalinkii ugu horreeyey masaajidkaasi la taagay ayaa axaqu ah xaq u leh an taquuma inaad ayaa mudan an taquuma inaad istaagto fiihi dhexdiisa ood ku tukato <clears throat> fiihi masaajidka dhexdiisa waxaada rijaalun rag oo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isnadiifiyaan qalbigooday nafsi nadiifin oo munaafiqnimo iyo xasad iyo cudurada qalbiga galoo dhan bay qalbiga ka dhaqeen jidhkoodana way nadiifiyaano sida xadiidka saxiixa ku soo arooray way istijaystaan istijadaas macnaha waxa isnadiifinta ka mid wallaahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almutahiriin kuwa isnadiifiyuu ilahay jecel yahay subxaana wa tacala oo qalbigoodana nadiifiya jidhkoodana nadiifiyu alla jecel yahay subxaana wa tacaala can haabit bni daxaak radia allahu canhu qaala wuxuu ihi nadara waxaa nadray rajulu nin baa wuxuu nadray an yanxara inuu gowraco ibilan geel inuu gowraco bibuwaanata meesha buwaano la yidhaahdo inuu geel ku gowraco yuu ku nadray fa sa'ala nabiya sal ly slam nebigu weydiiyey fa qaala nebigu wuxuu yihi sal lay slam hal kaana ma aha fiiha meeshaa buwaano la yidhahdo nadarkaa ku gashay inaad wax ku gowracdo meeshaa ma aha dhexdeeda wasanun sanam oo min awsaani aljaahiliyati oo jaahiliyada sanamyadoodii ka mid a kaasoo yucbadu la caabudo wax sanamoo horay loo caabudi jiray meeshaa ma ooli jiray qaaluu waxay dhahdeen qoladii jawaabaysay laa maya wax sanama ma ooli jirin qaala wuxu uhi nebigu sal ly slam fahal kaana ma ahaa fiiha dhexdeeda ciidun wax ciid ah oo min acyaadin ciidahooda ka mid munaasabad ciideed oo meeshaa ay ku qabsan jireen ma jirtaa <coughs> qaaluu waxay dhahdeen laa maya fa qaala lah sal ly slm markaasaa nebigu wuxuu yihi awfi oofi marka binadrika nadarkaaga oofiyo samee fainahu amar iyo shani laa wafaaa oofin iyo samayni ma jirto linadri nadar la oofiyo fii macsiyati illaahi ilaahay macsiyadiisa dhexdiisa ahday nadar ilaahay macsiyadiisa ah oo ilaahay lagu caasinayo in la oofiyo ma aha walaa fiima walaa nadra walaa wafaa dheh oofini ma jirto linadrin nadar la oofiyo nadarkaasoo fiimaa shay dhexdii ahaaday shaygaasoo laa yamliku uusan hananaynin ibnu aadam ibnu aadam wuxuusan haysanin oo uusan awood u lahayn nadar lagu galayna asagana oofin ma laha oo macnaha lama fulinayo faraha laga qaadi rawaahu abu daawuud baa wariyey wa isnaaduhu xadiidka sanadkiisuna calaa shartihima bukhaari iyo muslim shardigooda wey xadiidku wuxuu nasku yaho ku cadyahay mas'alada uu sheekhu baabka u sameeyey oo ah meel ilaahay cid aan ahayn wax loogu gowraci jiray ilahay wax loogu gowrici saas wey macna oo nin baa nadray wuxuu ku nadray meesha buwaano la yidhaahdo inuu geel ku gawraco nabigu u yimi salawatullah wasalaamu caleyh arrinkii buu sheegay markaasaa nebigu wuxuu warsaday salawatullahi wasalaamu caleyh oo u weydiiyey meeshaasi wax sanama ma ooli jiray oo waagi jaahiliyada la caabudi jiray jaahiliyada waxa la yidhahdo dadkii iyo bulshadii islaamku intuusan soo degin baa jaahiliyada laga wada wax sanama ma ooli jiray halkaas oo la caabudo oo ilaahay keyrkii meeshaa waxma loogu gowrici jiray maya ayib ciid meeshaas ma lagu qaban jirayo maalin huwa soo wareegta oo sanadkiiba hal mar laysu yimaado oo meeshaa wax lagu sameeyo acmaal lagu sameeyo meeshaasi ma ku samayn jireen oo ma jiri jirtay maya ciidna meeshaa kama dhixi jirin mar hadday sidaasoo labadaa arrimood midna ayna jiri jirin nadarkaaga oofiyo meeshaa kusoo gowrac buu nabigu salawatulli waslamu caleyh aada ku nadartay saasuu ku yidhi nadarkaaga oofi saasaa lagu maxalushaahidku marka xagee wey maxalushaahidku waxa weye nebigu sal alay slam wuxuu diiday meeshan haddii ilaahay cid aan wax loogu gowrici jiray sanam ama keyrkii wax loogu gowrici jiray ilaahay waxa ugu gowricino meesha ha ka dhexaysiinin wixii ilaahay loo gowracayey iyo wixii ilaahay keyrkii loo gowrici jiray isku meelayayna noqonin kala duwa saas wey macnaha kala duwa oo yani waxa weye ka durki yayna noqonin mar raba meel ilahay keyrkii wax loogu gowrac jiray subxana wa tacala <coughs> hadday labada arrimood midna ayna lahayn nadarkaaga oofi buu ku yidhi maxaa yeelay oo taa hore maxaa laygu diidi haddii meesha yani qabri bay ahaan jirtay oo qubad bay ahayd oo waxbaa ilahay keyrka wax loogu gowraci jiray maxaa laygu diidi inaan nadarkayga aan ku fuliyo waxa lagugu diidi waa macsiyo nadar macsiyaa wey nadarka macsiyadana lama fuliyo waxaa kaloon la fulinin haddii ruuxu uu ku nadro wuxuusan awood u lahayn nadarku waa shardi wey shardi inaad tidhahdo ilaahay haddaad waxaa isiiso waxaa shardiga ah inaan waxaa iyo waxaa sameey nadarka kaasaa la yidhahdaa macna haddaan waxaa helo inaa waxaa iyo waxaa la imaan inaan waxaa iyo waxaa bixiyo nadarka kaawa nadarka marka asalkiisa waa makruuh marku ugu yimi marka hore inaad nadar gasho waa makruuh oo aada nadarba samayso xataa ilaahay u samey xataa ka ilaahay a u samaynayso waa makruuh maxaa yeele nabigeena sal ly waslam wuxuu yihi yani waxa weyaan inamaa yustakraju min albakiil laa yati bikhayrin inamaa yustakraju min albakiil khayr lama ma keena buu nabigu ui salawatullah waslamu caleyh qadarka ilaahay nadar waxba kama bedelo ilaahu haddaad xoolo isiiso nadar waxaan ku gelahayaa in aan boqol kiiba konton sadaqaysto xoolo ilahay uusan kuu qadarin nadarkaasi kuu keeni maayo khayrna kuu keeni maayo laakiin ninba khayl ah oo gacan adag oo wax bixin waaye unbuu nadarku wax ka soo saaraabuu nabigu ui salawatullah waslamu caleyh nin aan si kale wax u bixinin ayaa nadarkaa markuu galo uu nadarku wax ka keenaayo wax ka soo jafjafaado saas way macana xadiidkaas iyo xadiid kaleeto waxaa laga qaadanayaa nadarka gelitaankiisa horeba inuu shay la necib yahay sharcigu waa necib yahay waa makruuh lama jecla culamada qaar waxay ba leeyihin waaba xaaraamba oo taxriim bay gaadhsiinayaan waa gelitaanka hore haddiise laakiin aada gasho waajib waxaad kugu noqonaysa inaad fuliso hadduusan laba mid ahayn nadarka waxa aada gashay hadduusan macsiyo ahayn oo sharciga uusan ka hor imaanayn oo ilaahay aadan ku caasinaynin waa shardi koobaad hadduu waxaad ilaahay ku caasinaysa uu yahay fulin mayso nadar waxaad ku gashay inaadan walaalkaa oo muslima weligaa la hadlay waxaa nadarigaa inaadan weligii allahay kula hadlay nadar waxaad ku gashay haddii ilaahay uu xoolo ku siiyo ama uu qori kuu zaara ilahay hadduu qori gacantaada soo geliy nin muslima inaad ku disho abadan ma fulinaysa laakiin kafaaro ma ka laasimaysaayo ma kafaara lagaa rabaa kafaaradii dhaarta oo kale ah mise xoboo lagaama rabo miya xadiid baa ku cad nadarka macsiyada ah in layska rabo kafaaradii dhaarta oo kale xadiis noocaasoo saxiixa jiro nabiga ka sugan salawatullah waslamu caleyh waxaad ka kafaaro gudano kafaaradii dhaartoo kalead noocaasoo kale ad la imaanaysa macna waxaa kaleeto isagana uusan laasimaynin nadarka haddii uu yahay shay aadan awoodi karayn masalan oo sharcan baadan u awoodi karayn xoolo nin yahay baa waxaad tidhi ilaahu waxaad igu ogaato haddaad waxaa i siiso neefka hebel la yidhaahdee nin hebel uu leeyahay inaan gowraco oo maadaale macagu gowraci fima laa yamlik wey sharcan adigu ma lihi ama ma ahee qadaran baadan awoodi karinoo qadarkaan kuu saamaxayninba awooddaada ficilka awooddaada maba ahaba oo waxaad tidhi ilaahay waxaa nadar iga ah haddaa waxaa iyo waxaa helo inaan hawada duulo oo miyaad duuli karta anoon yani waxa waxba fulin inaan duulaa iga nadar igu ah awooddaada ma ah sharcan wa qadaran labadooda midna haddaadan awood u hayninna nadarkaasi fulin mayse maxaad la imaan laakiin kafaaratu yamiin baad la imaanaysa kafaaradii dhaarta ayaad la imaan ood ku kafaara gudanaysa man ayb can haabit bni daxaakin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi nadara waxaa nadray rajulu nin baa nadray an yanxara inuu gowraco ibilan jeer bibuwaanata meesha buwaano la yidhaahdo inuu ku gowraco fasa'ala nabiy sal ly sl nabiga ayuu weydiiyey yani ma ku gowrici karaa buuhi nebi allow ma fuliyaa nadarkaas buwana waa meel macnaha waxa weeyaan misla yambuc meesha hadda la yidhaha ayay ka yara dhanka ka tahay bay leeyihin meeshaasi ka agdhowdahay fa qaala markaasa wuxuu ihi hal kaana fiiha dhexdeeda ma ahaan jiray meesha wasanun sanam oo min awsaani aljaahiliya jaahiliyada sanamyadeedii ka mid kaasoo yucbadu la ma jiri jiray qaalu waxay dhaheen laa maya qaala nabi wuxu uhi sal ly slam fahal kaana maaha fiiha dhexeeda ciidun wax ciid ah oo min acyaadihim ciidahooda ka mid ciid waxaa la yidhahdaa sideedaba waa wixii laga cadeeyo yacni ciidna waxaa la dhihi karaa shaygu markuu dhowr arrimood la yimaado horta waa maalin waa wakti sanadka ka mida maalin sanadka ka mida kow maalinkaa waa laysu yimaadaa oo waa waa la kulmaa markii laysu yimaado maalinkaa la yaqaano ee sanadka laga yaqaanana acmaal mucayana la sameeya cibaadaad iyo caadaadba leh intaaba saddexdaas tiir haddii laga helo shaygu waa waa ciid wey shaygaad samaynayso waa ciid sidaa daraaddeed mawliidka waa ciid wey oo yani yacni lmicraaj oo la sameeyo waa ciid wey leylatulxukm wax la yidhahdo la sameeyo waa ciid waay maxaa yeele waa xilli zaman dadku ay dejisteen soo wareegoo la caadaystay la kulmo oo laysu yimaado acmaal mucayana la sameeyo saddexdaa tiir haddii laga helana shaygu waa ciid sidiisa ciidna ma jirto sharcigu saddex ciidood buu leeyahy labadaa waaweyn iyo mid amaalinta jumcada lacana saas marka meesha ciidda aan sharciga ahayn lagu qabsado ayadana laguma qabsan karo oo laguma samayn karayo laguma samayn karayo yani iyadana cibaadaadka iyo waxyaalaha ilaah loogu dhowaanayo laguma samayn karayo maxaa yeele waa meel gaalo lagu bartay iyo dhaqankooda waa laga fogaanaya macana dhaqankoodii oo kale lagu samayn maayo caadatan waxa ahayd meesha ay ciidda ku samaynayaan inay gowrac ku sameeyaan oo ciiddu waxay wadataa xoolaa la gowrici jiray meesha ilaahay keyrkii haddii loogu gowrici jirayna ilaahay loogu gowrici maayo saas way macana ayib qaalu waxay laakiin hadday ciid iska caadiya tahay meelay isugu soo ururaan oo isugu yimaadaan laakiin inaan xog gowrici jirin oo kale ama cibaadaadkooda ay ku samayn jireen gaaladu oo kale waa ka gadisan tahay saas way macana yacni meesha waxaa ka dhalanaysa su-aal oo kale masalan hadda meelaha kiniisadaha oo kale ma lagu tukan karaa waa su-aal aada laysu weydiiye wey ma lagu tugan karaa hadda laisma weydiiye waxaa la isweydiiya iskuullaha ku yaalla ingiriiskiiyo laga barbarto wax ma laga baran karaayo waxbarasho daraaddeed kaniisadda ma loo geli karaa mise waxa weeye sida meeshaas uu nebigu sheegay ee lagu cibaadeysan jiray ee wasanka lagu caabudi jiray yaa lagu gowracin layidhi oo kaleetay ka dhigan kaba dhigna isku mid maaha isku mid maaha kaniisadda iska daa in waxbarasho loo galeen salaada xataa lagu dugan karaa bay culimadii salafku leeyihi cumar bn khadaab radi allahu canhu iyo rag uu ku jiro saxaabada ka mida ah way rugseeyeen ragna shuruud bay ku xidheen shuruud mucayanay ku xidheen in lagu tukan karana waxaa kutusaya nusuustaa kutusayo cumuumka nusuustaa kutusaya kow waxaa ka ah qowluhu sal alay wasalam wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa dhulka oo dhan waxaa la iga dhigay bu nabigu sal alay wasalam meel aan ku tukado oon ku dahaaro qaato meel alle meeshii salaada idinku qabato ku tukado intii ay nusuustu soo reebtay mooyaane oo sida masalan macaaqinul ibil geela sabadiisa iyo xeradiisa iyo meelaha noocaasoo kaleo sharcigu soo reebay mooyaane oo nas loo haya mooye dhulka inta kasoo hadhay oo kaleo dhan waa lagu tukan karaa xadiidka cumuumkiisa laga qaadanaya salafkuna waa fatwoodeen saxaabadii qaar ka mida ah waa fatwoodeen sidaas oo maxay ku kala gedisan gedisantahay haddii aada tidhaahdo gawraca la samaynahayo ee layidhi meeshii wax lagu gawrici lagu gawrici iyo kuwan salaaday ku tukanaya iyo salaadan anigu ku tukanaya maxay ku kala gedisan isku mid maa waa kala gedisan tahay taa gowraca camalka uu gaaladu ku samayn jireen iyo camalka adigu aada samaynaysaa isku mid ah daahirka oo waa gowrac iyo gowrac saa daraaddeed waa isu egyihin tan laakiin waa ka gedisan tahay oo salaada iyagu tukanayaan iyo saad tukanayso way kala gedisan yihiin waa kala tageen marka isma shabahaan kowba waxay ku kala tegayaan dhankaad usii jeesanaysaan ayaguna meel kale u jeesan adiguna qibladaad u jeesan adugu almuhim masaladaasi yani culimadii salafka rag badan baa fatooday ibnu teymiya majmuuc fataawa ayuu kaga hadlay ninkii doonaya ha raajiciyo haddii marka salaadiiba laga hadlayo oo salaaddii ma lagu tukan karaa mise laguma tukan karayo laga wada hadlayo waxbarasho ma loo geli karaay war yaallaba ma aha murankeedaba maba yaalla middaa iyada waa iska banaanta sidaas wey macna in layska galo macna wax laga soo barto hadday waxbarasho taallo wey waa laa maanica salaaddii baa laga doosanya maxaad mooda iyo cibaadadii waxyaalaha iska caadiga dhib malaha marka saas wey macna ayib sidaa waxaa odhanaya sidoo kale oo macnaha uga hadlaya ninkii doonana wuu laaban karaa sheekh ibnu cuthaymiin kitaabkiisa alqowl mufiid wuxuu leeyahay loogama qiyaas qaadan karo xadiidkan asalaatu fi lkaniisa kaniisadoo lagu tukado xadiidkan loogama qiyaas qaadan karo leeyahay ciddii doonta iyadana waa u laaban kartaa ayb qaala wuxuu ihi fahal kaana fiiha ciidun wax ciida ma jirtay oo min acyaadin ciidahooda ka mid a qaaluu waxay dhahdeen la faqaala rasul sal ly slm nabigu wuxuu yihi awfi oofi oo fuli binadrika nadarkaaga fuli nadarkaaga fuliyo samee wey macnaha waxaad ku nadartay la imow maxaa yeeley fainahu amarkii sharcigu wuxuu xaalku wuxuu yahay laa wafaa'a fulini ma jirto linadri nadar la fuliyo fii macsiyati illahi nadarkaasu macsiyada ilaahay dhexdiisa ahaaday nadar macsiye ilaahay ah lama fuliyo waa la daayaa waa yani waa laga tagaa fulintiisa saasaa waajib ah ayib walaa fiima walaa wafaaa oofini ma jirto linadri nadar la oofiyo nadarkaasoo fiima shay dhexdii ahaaday laa yamliku uusan hanan karini ibnu aadam ibnu aadam wuxuusan awooddiisa lahayn oo sharcigu u diiday ama ma ahee qadaran iyo awooddiisii macnaa tabar buna u hayninba sidoo kaleeta wy rawa abu daawuud baa wariye isnaaduhu calaa shardihima lagama qaadanayo jumladaa dambe ruuxu wuxuu shaqayn karo oo hadduu dadaalo la imaan kara hadduu ku nadraayo waa inuu fuliyo wey macna masalan xoolama haysatid laakiin waxaa tii ilah waa daad ahayd isiiso intaasan ka bixin hadda ma haysid hadarkaasi luquntuu kaa fuuli saas way macana fiihi masaail baabkan masaail dhowra ku jirta aluulaa masalada koowaad waxa weye tafsiiru qowlihi odhaahdiisa oo la fasiro ilahay odhaahdu yihi laa tuqum fiihi abadan oo la fasiro aayaddan athaaniyatu masalada labaadi waxay tahay ana almacsiyata macsiyadii qad tuasiru inay saamaysaa laga yaabaa fi lardi dhulka wakadalika sidoo kale adaacat daacadiina way saamaynaysa dhulka macsiyada lagu samaynayo dhulkiibay raad ku reebiyo saamayn ku yeelanaysa meesha macsiyada ilaahay lagu sameeyaay waa dhulka qeybihiisa xun dhulkii wey saa daraaddeed buu nabigu sal lay wasalam wuxuu yidhi yani dhulka ilaahay waxa ugu xun suuqyada suuqyada wax loogu liido saas way maana maxaa ugu fiican masaajidda ugu fiican oo kulligood wada dhul bay ahaayeene maxaa xumeeyey waxaa xumeeyey kana xumaanta lagu sameeyaa badan kana wanaagga lagu sameeyaa badan saas way maana marka wanaagga iyo daacaduna saamayn bay dhulka ku leedahay macsiyaduna dhulka lagu samaynayo saamayn bay ku leedahay laakiin waxaa ka yaab ah leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin waa marka camalka iyo makaanka makaanka iyo camalka aada samaynayso markii ay midoobaan oo isku mid yihiin markaa way markay mamnuuca tahay masalan camalkaad samaynayso camalkii meesha lagu samayn jiray ee jaahiliyadu samayn jireen ama gaaladu sameeyaan wuxuu ahaa masalan gawrac adiguna gawraca laftiisii baad samaynaysaa meeshiina waa midoobay itixaadu lmakaan waalcamal markii ay tahay markaasay mamnuuc laakin ida itaxada almakaanu wakhtalafa alcamalu waa jaa-is bule maxaa isuma eka markaa waataan hadda sheegano kaniisadoo kale wey yani meeshii baa isku mid oo meeshan cibaaday gaaladu ku sameeya adiguna cibaadad ku samaynaysaa laakiin cibaadadii isku mid maaha taa kale waxay kaga gedisan tahay cibaadadii baa isku mid oo daahirka gawrac iyo gawraca saas wey macana saasoo kale markay noqotay xaaraam tahay buu leeyahay laakiin hadday cibaadadu kala gedisan tahay hunaa tashabuh ma jiro isuma eka saasaana lagu baneeyey buu leeyahy masalada iyada ayib asaalisatu masalada saddexaad waxa weeye raddu almas'alati mas'aladii in la celiyo almushkilati ee ishkaalka lahayd waa mas'alada bushiga leh masalada fahamkeedu qarsoon yahay baa laga wadaa mushkilada ila almas'alati mas'aladii in loo celiyo albayinati ee cadday mas'alo qarsoon oo fahamkeeda iyo garshadeedu qarsoon yahay in la celiyo oo loo celiyo ila almas'alati albayinati mas'aladii cadayd in loo celiyo tu kaloo cad in loo celiyo liyazuula suu u baaboo alishkaalu bushiga iyo fahmdarada meesha soo galay si looga baxo macnaha ishkaalka waxaa la yidhahdaa waa bushi kugu dhasha shayga markaad maqasho ayaad macnaha waxa weeyaan fahamkaaga ayaa wada gaari waayo ayaa intuu wada gaari waayo yay meela kaa qarsoomayaan markaasaad su-aalo isweydiinaysa ishkaalkaa la yidhahdaa marka waxaa laga wadaa oo tan ujeedadiisu ay tahay markuu nebigu reebay salawatullahi wasalaamu caleyh gowraca oo uu yihi yani lacana allahu man dadaxa ligayr illah gowraci markii la reebay ayaa ninkan haddii la odhan lahaa nebiyow meesha buwaano la yidhaahdo ayaan ku nadray inaan ku gowraco ha ku gowracin haddii la dhihi lahaa ishkaal badan baa ka dhalan lahaa oo maxaa laigu diidan yahay salo maxaa macnaha laigu diidan yahay oo laigu fasixi lahay markaasaa nabigu salawatulli wasalaamu caleyh wuu caddeeyeyo wuxuu mas'aladii u celiyey mid aan ishkaal lahaynoo meel ilaahay qeybkii wax loogu gowrici jiray in loogu gowracay ma banaanoo waa macsiyo masaladaasoo iska cad buu ku celiyey macna oo tii ishkaalku ka dhalan karay wuxuu ku cadeeyo ku celiyey tii iska cadayd macna halkaasu macnaha yuu ka wataa ayib araabicatu masalada afraad waxa weye istifsaalu lmuftii ninkii oo jawaabayo diinta jawaabteeda bixinayey in uu faahfaahin dheeraada weydiiyo ciddii su-aasha weydiiso idaxtaaja hadduu u baahdo wey ilaa daalika arrinka ninka oo jawaabta su-aasha diinta la weydiinayo ee sheekha ah ee ka jawaabaya haddii uu u baahdo inuu su-aalo dheeraada weydiiyo ruuxan su-aasha weydiinaya inuu weydiin karo masalan jawaanibta qaar ilen masalada ruuxu markuu caamaya khaasatan uusan garanaynin mas'alada jawaanibteeda xukumkeeda saameynta ku yeelanaysa inta badan ma garan karo saas daraaddeed dhinac walba oo xukunkeeda ka qayb qaadan kara xalaal iyo xaraam iskii dooni ha noqdeen waa inuu ninka muftigaa ka dhergo hadduu u baahan yahay wey oo masaladu ku xidhan tahay jawaabteeda waa inuu yidhaahdo taasi ma jirtaa taasise ma jirtaa taasuse u jirtaa markuu su-aalihiisa ka dhamaysto kadib oo say wax u jiraan u ogaado ayuu jawaabta markaa bixinay saa daraaddeed buu nabigu sal ly waslam ninkii markuu yidhi bawaano najridhanan ku nadray inaan ku gowraco ixtimaal baa meesha soo geli kara meesha buwaano la yidhahda nebigu salawatullhi wasalaamu calayhi markaa inay sana wax hore lagu caabudi jiray iyo waxyaalahaasuu weydiiyey hadday jiri lahaydna waa ka reebi lahaa nebigu salawatullah waslamu caleyh ixtimaalaadka noocaasa marka ninka muftiga inuu macnaha dadka weydiiyo ee diinta ka jawaabay faahfaahin dheeraada waa inuu weydiiyo hadduu u baahdo wey macnaha hadduusan u baahnin jawaabta toosuu bixinaya oo su-aashaa dhamaystiran su-aashaa waxayba dhamaystirtayba jawaanibtii loo baahna toos buu jawaabta u bixinaya markasaas ayb alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye ana takhsiisa albuqcati meel in lagu gooni yeelo binadri nadar lagu goon yeelo laa ba'sa bihi dhib ma lah idaa khalaa haddii uu ka madhnaado weeye meeshaasi min almawaanici waxyaalaha diida nadarka fulintiisa macnaheedu waxa weeye in aad tidhaahdo nadar waxaan ku galay haddii ilaahay waxaa isiiyo in aan masaajidka xurmada ladi xaramka neefka ku wanaago ama masaajidka nebiga sal ly slam ama magaalada gaarisamar ama nairobi inaan ku gowraco meel gooniya inaad ka sheegto fadli gooniya aan lahayn oo nadarkaaga aada ku xidhaay dhib ma laha ba ma laha laakiin meeshaa waa inaadan wuxuun ka hunguriyeyneynin oo aadan wuxuun ka dugsanayninoo fadli dheerood ay leedahay iyo waxbaa ku xidhan iyo meel hore oo wax lagu gowrici jirayna aysan ahayn oo ilaahay keyrka wax lagu gowrici jiray mawaanicda noocaas oo kaleet iyo macsiyada hadday ka madhnaato inaad meel gooniya oo iska caadi ah aada nadarkaaga ku xidhaay dhib ma laha wey macna ayb maxaa yeel nabigu sal alay slam markuu hubsaday inuusan mawaanicdii inay meesha ka maqan tahay awfi binadrika ku yidhi nadarkaaga oofi oofinta nadarku waa waajib laakiin meeshii uu ku nadri lafteedii inuu ku oofyahay waajib maaha way u banaan tahay meel kale inuu u bedelo macna saas wey asaadisatu masalada lixaad waxa wey almancu minhu in laysu diido nadarka oofintiisa idaa kaana haddii uu yahay fiihi meesha nadarka lagu oofinayo wasanun sanam oo min awsaani iljaahiliyati jaahiliyada sanamyadeedi ka mid walow bacda zawaalihi xataa sanamkaasi markii uu meesha ka zuulay kadib ha noqoto waa horuu ooli jiray waa laga tirtiray waa la jejabiyey way ka guureen waa horaa meeshan taata ilahay keyrkii wax loogu gowraci jiray xaab laakiin hadda looguma gowraco maya xataa lama ogola hadduu xataa ka zuulay oo meesha laga laga kaxeeyey oo hadda aan cibaadadaa lagu samaynin lama ogola xataa xagee laga qaadanaya xagee xadiidka laga qaadanaya wuxuu ku yihi fahal kaana fahal kaana ma ahaan jira wey fahal kaana fiiha ciidu min acyaadi kaanadu waxay faa wax hore shardi maa hadda inuu yahay wax hore hadduu ahaan jira xataa meesha laga qaaday saas man waxaa kaloo laga qaadanaya jawaabta ninka saxaabiga ayb asaabicatu masalada toddobaadi waxa weye almancu minhu in laysu diido nadarka oofintiisa idaa kaana haddii uu yahay fiihi dhexdiisa ciidun ciid haddii ay ahaan jirto oo min acyaadin ciidahooda ka mid walow bacda zawaali asaaminatu masalada sideedaad waxa weye annahu laa yajuusu ma banaana alwafaau oofin bimaa shay in la fuliyo ma banaana nadara uu ku nadray fii tilka albuqcati buqcadaasi ilaahay keyrkii ilaahay cid aan wax loogu gowrici jiray haddaad ku nadarto nadarkaasi ma banaan in la fuliyo maxaa yeele liannahu nadru macsiya maxaa yeele waa nadar ilahay lagu caasinayo waa nadar ilahay lagu caasinayo ayb ataasicatu mas'alada sagaalaadi waxa weye alxadaru digtoonaan laga digtoonaado min mushaabahati mushrikiin gaalada in la shabaho fii acyaadihim ciidahooda walow lam yaqsidhu hadduu doono iusan u qasibin xataa haddaadan u qastin oo adoon u qastin aada waafaqdo ciidahooda waa laga waa lagu diiday daahirka xataa ha yeeli qalbigaaga wiisa la jir haddaba laakiin daahirka xataa ha ka waafaqino ciidahooda marnaba inaan muujino wax inoo banaan maa farax kuwan maanta maalmahan ku jirnoo kalaa ka mid a ah, kuwa hadda soo dhaafnay yani chrismaski iyo waashay yani sanadkii cusba waxay yidhahdaan new yeaga iyo waxaasoo dhan munaasabaadka ay leeyihiin oo dhan iyo maalmahan kadaata dowlad baa dhalatay iyo dowlad baa kuftay iyo yani waa maalintii haweenka iyo waa maalintii ciyaalka iyo waxaasoo dhan wax inagu yani ciid inoo ama ah gaalay ciidu hadday gaalo ciidu tahayna wax yar waa inaan laynaga garanin oo inaan ku weyneynin kala qayb qaadanayna idinka idinla jirtaa wey saa daraadeed markay ku yidhaahdaan yacni waxa weeyaan sanad wanaagsan markay ku dhahaan aday kuu tahay ani imaan way inoo wada tahay bay kudhi ficlan laakiin aday kuu tahay annaga macnaha ciido kala leenahay maxaa yeele ciidaheena ayaguba lama wadaaga inaad macnaha waxa wey caruurta loo xidho dharku quruxsan iyo aad baad ula yaabi hadda markaad shaaricda arag shawaaricda arag yani waxa wey xataa aswaaqdaad ka dareemi suuqyada xataa camiraada lagu sameeyey iyo qaabka iyo waxa kale ordahaye iyo muslimiinta laftooda ciidday dhinac kaga jira waa la diidan yahin lama ogola waxaa sharcigu ma ogola ayib alcaashiratu masalada tobnaad waxa wey laa nadra nadar ma jiro fii macsiyatin macsiye ilaahay yani laa nadrada waxaa ka fiican laa nadra fii macsiyatin haddii la yidhahdo macnaheedu waxa weynaan nadar macsiyo maba guntamayaba saasay noqoni waxaase ka fiican in la yidhahdo laa wafaaa linadrin fii macsiyatin saasay macana sida xadiidka lafdigiisaba ku yimi macsiyo nadar macsiyo lama oofinayo lama fulinayo macna alxaadiyata cashra laakiin inuu guntamayo inuusan guntamaynin waa masalo khilaafiye ah nadarka macsiyada ah ma guntami mise guntami maayo waa masalo khilaafiya alxaadiyata cashrata masalada koyo tobnaad waxa weye laa nadra nader ma jiro libni aadam ibni aadam nader ma laha ah oo wax nadara umaba dhicinba fiimaa shay fiimaa shay nadarkaasoo fiimaa shay dhexdii ahaaday laa yamliku uusan hanan karin ibni aadam wuxuusan hanan karin oo gacantiisa ku jirno awood uusan ulahaynna nadar ma guntamayo ma asaxayo waa mid ama ma ahee naderkii wuu ku galay ma fulinayo oo lama u imaanayo wuu ka baxaya w man hada wabilahi tawfiiq sal allahu wasalam ala nabiyina maxamedi wala ali